bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi walih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sideetan cafwan sagaashan iyo sideedaad ee ka mida min صaxiixi muslim baabu الsalaati calى الnabiyi bacda الtashahudi wuxuu baab yahay nabiga in lagu saliyo calayhi الsalaaةu wasalaam atixiyaadka kadib atixiyaadka kadib nabiga in lagu saliyo idan atixiyaadkii koobaad baynu soo maray takbiirat lixraamkii kadib qiraa'adii kadib wuxuu ka soo hadlay sheekhu marka rukuucdii iyo ictidaalkii iyo howlihiisii atixiyaadkii koobaad buu ka soo hadlay xalay u dambaysay marka kadib wuu usii gudbi doonaa ragcad kale wixii ku soo aroray wuu keeni doonaa aw asalaatu cala nebi sal ly wslam bacda tashahud alsalaatu cala اnabiyi calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka gudihiisa alimaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh iyo riwaaya can axmed bn xambal ayaa qaba inay waajibta bal inay tahay shardi ama rukni min arkaani اsalaa oo ninkii ka taga ayn salaadiisa asaxaynin imaamkaa qaba walidaa bay culammada qaarkood ku tiriyeen inay tahay mas'aladu min mafaariidi اlmadhab mufradaadka imaamu shaafic uu la gooni noqday a'immada afarta iyo cidila halmaashaba uu kaga gooni noqday bay ku tiriyeen ilaa xaafidna kaiir tarjamada imaamu shaafici fii طabaqaati الshaaficiya markuu imaamkii marayay ayuu wuxuu tiriyey masaa-isha uu la gooni noqday alimaamu الshaafici raxmat ullaahi tacaala caleyh masaa-ishaasuu ku daray masaa'il fara badan oo waagi dambe gooni loo gooyey oo kitaab gooni ah baa laga dhigay sida sawaabka ana marka ma aha min mafarid اlimaam waa looga horeeyey taabiciin ayay ka sugan tahay saxaabada qaarkood oo cumar iyo jamaaca kalena waa loo tiiriyaa waa loo tiiriyaa laakiin sidaa ay u cad yahay hadalka shaafici a'immada kale ooma caddo oo uu waa waajib bal waa rukni bal waa shardi aan salaadu asaxaynin la-aantiisa qaabka uu imaamku u caddeeyo ooma caddeeyaa laakiin taabiciin dhowra ayaa laga fahmayaa hadalkoodu inay qabaan asalaatu cala anabiyi fi اtashahudi inay waajib tahay oon laga tegi karin jumhuur اlculamaa laakiin intooda kale waxay qabaan inay sunno tahay inay sunno tahay aysan waajib ahayn rugnina ahayn shardina ahayn marka waa min maxaasin اlmadhab min maxaasin اlmadhab waxyaabaha madhabka annagu uu kaga fiican yahay madaahibta kale waa in daryeel iyo dadaal gooniha uu ku bixiyey imaamu shaafici salliga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo weynayntiisa ilaahayna waa ku sharifay waana ku karaameeyey nin walboo nabiga calayhi salaatu wasalaam si mashruucah u karaameeyo u weyneeyana fadli iyo darajiya khayr iyo meeqaan buu ka helaa ummadda gudaheeda ninkii nuqsaan iyo wuxuusan nabigu mudna in la beegsadana uu ku dullooba aakhriya adduunba wax laog yahay xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu calaa maalikin malik bni anas can nucaym bnu can nucaym bni cabdillaahi almujmir ana muxameda bni cabdillaahi bni zayd alansaariya wcabdulaahi bnu zaydna huwa aladii kaana urya nida'a bisalaa wuxuu rabaa imaamku inuu ku yidhaahdo muxamed muxamedkaas aabbihi oo cabdullaahi bnu zayda waxaa weeye ma aha wiilkii anas awogu u ahaaye waa saxaabigii aadaanka la tusiyey aadaanka la tusiyey waa cabdullaahi bnu zayd oo dee abuu muxamed ah muxamed aabbihi ah huwa aladii waa midkii kaana ahaa urya mid la tusiyey manaaman riyo lagu tusiyey ee manaam annidaa aadaanka bisalaati salaada loo aadaamo ahbarahu muxamedka wuxuu u sheegay nucaym oga tabiye can abi mascuudin aansaari abi mascuudin alansaari alkhasraji albadri cala ikhtilaafin cuqbat bna camrin baa loo yaqaanaa cuqbat bna camr ayaa layidha imaam shaafici ayaa qaba inuu yahay reer bader jumhuurna way diidan yihiinoo waxay leeyihiin ma aha reer badere ama wuu degay bader ama wuu ku dhintay laakiin isagu badri ma aha saasuu yidhahdaan jumhuurtu ayagu wadaadkaas abu mascuudin albadri ah cuqbat bna camrin nabiga wuxuu ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam boqol iyo laba xadiid ayuu nabiga ka tabiya waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim sagaal xadiid oo boqol iyo labada ka mid ah alimaamu muslim wuxuu gooni la yahay toddoba xadii toddoba xadiid buu gooni la yahay bukhaarina wuxuu la gooni yahay hal xadiid boqol iyo labuu nabiga ka tabiya calayhi salaatu wasalaam sagaal ka mid ay labada sheekh soo wada saaraan muslim toddobuu gooni leeyahay bukhaarina hal xadiid ayuu la gooni noqday gebi ahaan wuxuu ku leeyahay saxiixaanka marka waxay noqdeen toddobaniyo toban iyo toddoba xadiid toban iyo toddoba xadiid sagaalay isku waafaqeen toddoba muslim gooni leeyahay ku dar waa lix iyo toban halkii bukhaari goonida la ahaa ku dar toddoba iyo toban wey imaamkaas sida raajixa wuxuu geeriyooday taariikhdu markay afartankii ahayd hijrada ay ahayd kuufuna ku geeriyooday kuufu ku geeriyoodo guri ka dhistay sida sawaabkaa wadaadana baderba ku geeriyooday oo deganaabay sheegaan qaala saxaabiga wuxuu hi ataanaa rasuul اllah rasuulka ilaahi baa noo yimid salى اllahu alayh wali wasalam wa naxnu fii majlisi sacad ibni cubaada anagoo joogna golihii sacad ibn cubaada fadhina ayaa nabigu noomi alayhi الsalaaةu wasalaam faqaala lahu bashiir ibnu sacd bashiir ibnu sacd ibnu cubaada wuxuu ku yidhi bashiir nin aad u qiimo badanoo nabigu jeclaa oo xataa aabbihii laga fadilo ahaa cinda asaxaaba deeqsi ah halyey ah geesi ah nabigu jecel yahay aabbihii uu ku dhaarto ansaarna markii la sheego ay ku farxaan wanaagiisa bashiir nin aad u qiimo badan buu ahaa faqaala lahu bashiir ibnu sacd min ajwaad alcarab yuu ahaa sagaal boqoloo neef bu hal maalin hal safar gudihii ku gowracay isagoo dad marti qaaday iyo mujaahidiin qaybu dayn ku soo qaaday iyo qaybu waasay iyo qayb uu ragu deyma kulaha kaga qaatay nin la yaqaanu ah ayib meeluu isagu jooga gaajo lama sheegan jirin ayib kulu fardihiisu ku gowraco bashiir ibnu sacd faqaala lahu bashiir ibnu sacd wuxuu yihi amaranaa amaranaa allahu ilaahay wuxuuna amray nabi tacaalaa kor ahaya an nusalliya calayka inaan kugu salin nabi allow yaa rasuul allah rasuulka ilahay fa kayfa nusalli calayka seen kuugu salinaa qaabkeen kuugu salinaa salluu calayhi wasallimuu tasliiman baa rabbi yidhi nabi allow noo sheeg qaabkaan kugu salii lahay oo salaanta awe ah salaanta atixiyaadkaan kusoo baranay wey assalaamu calayka ayuha nabiyu baan kusoo ogaanay maxaa noo dhiman salligii nabi ama abu mascuud fasakata rasuul اllah rasuulka ilaahay baa aamusay sala اllahu alيه wasalam xataa tamanayna ilaa aanu jeclaysannay ama aan tamaninay annahu lam yas'alu nabiga inuusan weydiin lahayn nabigu siduu u aamusay yaan dareenay dhaheen inuu nabigu hawshaa koodsaday marka waxaan jeclaysanay inaan su-aasha nabiga la weydiininba gebi ahaanba yacni nabigay jeceliyin calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhibsadana waa dhibkoodii wuxuu qoonsado waa qoonsigoodii idan saas wey ayib taasaa marka culays ku keentay saxaabada ilaa aan tamanina inuusan bashiir nabiga hawsa uusan weydiininba uma qaala rasuul اllah rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi bacda sukuutin طawiil quuluu waxaad tidhaahdaa allahuma salli calىa muxamadin ilaahu moxamed ammaan wa calaa aali muxamadin nabi moxamed aalkiisa iyo ahlkiisina ammaan aalkiisu guud iyo macno khaasba wuu noqdaa macnaha guud waa mutafaq axad walboo nabiga rumeeyey oo raacay wa aalu muxamadin fi ducaa fi ducaa ayib ama fi salaa marka la marahayo khilaaf culus baa ka taagan qolya waxay leeyn aalu muxamadin waa reer banu haashim iyo reer bani mualib labadaa qoys weeye qolya ma ahee waa nabiga ubadkiisii iyo xaasaskiisii awlaadiisii iyo xaasaskiisii weeye ayib iyo reer banulmualib weeye in la yidhaahdo ummada rumaysoo o dhan ee nabiga raacday weeye qolyaha waxay rajaxaan ayagoo qolyaha shiicada u badana oo dad kaloo suniyana waaba qabaane waxay rajaxaan waa duriyadda nabiga iyo xaasaskiisa dhib macnaha guud ayaa wanaagsan in lagu xambaaro nusuusta ilaa daliil goonaa loo helo lianna naska macnihiisa in la beekhaamiyo oo la ballaadhiyo ayaa ka wanaagsan in la qoqobo la yareeyo ilaa bidaliil ilaa bidaliil haddaan daliilu tacmiim helo khayr weeye haddaan daliil wax khaasisoo gooniya la helana waa khayr laakiin inta nasku macna lagu xambaari karo sidaasaa wanaagsan inuu daliil diidaba mooye kamaa sallayta calaa ibraahiima aalkii ibraahim ilaahu saad ogu sallidaad u ammaantay amaad ogu naxariisatay suubanaha iyo aalkiisa allow ugu naxariiso u ammaan wa baarig allow khayrkooda badi calaa muxamadin nabi maxamed dushiisa iyo wa calaa aali muxamadin nabi maxamed aalkiisaba allow barakee oo khayr badan iyo hawaab badan iyo ajir badan iyo fadliba si kamaa baaragta calaa aali ibraahim sidaad u barakaysay aalka ibraahim filcaalamiina duniyado dhan iyo makhluuqaadkao dhanba innaka adugu allow xamiidun ay maxmuudun waa faciil bimacnaa mafcuul idan xamiidku waxaa la yidhahda maxmuudkuba waa aladii tuxmadu afcaaluhu ruuxa afcaashiisa iyo falalkiisa iyo dhaqankiisa la mahadiyo fartuu qaadaba la barakaysto fartuu qaadaba wanaag iyo khayr dhala ayaa xamiidka la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaashiisu waa afcaal xikmo iyo cadaalad iyo naxariis ku dheehanoo ku dhisan fal walbou rabbi u sameeyana waa mid la mahadiyo unku mahadiyaan subxaanahu wa tacaala liannu cilmi iyo xikmu iyo cadaalad buu ku dhisan yahay innaka xamiidun ay maxmuudun majiidun majiid iyo maajid waa isku mid waa kamula fi اsharafi wاlkarami axadka mid dhan walba ka dhammaystiran deeq deeqsinimo wanaag gobannimo dadnimo ayaa asalkiisa majiidka la yidhaahdaa ilaahay marka maxaad moodaa haddii uunkaba dhanka majiidka iyo maajidku macnaha uu ku dhaco ilaahay marka waa kaamilun fii jamiici اlashyaa fii afcaalihi fii sifaatihi fii asmaa'ihi ilaahay marka waxaa weeye majiidun sharaf badan ayb majiidun weyn oo la weyneeyo ayb <clears throat> majiid marka qolya wa waa faciilo bimacnaa faacila way timaadaa luqada carabeed waa taqaanaan maajid baa laga wadaa ama mahad sharaf badane sharaf badane ama deeq badane macnaha dooda ku xambaar wasalaamu salaamta la islaamayana kamaa qad calimtu saxaabi waa sidaad soo ogaateen ama curfiaan baad ku ogaateen waad islaamteen assalaamu calayka ya rasulla ba ijraadaan ama atixiyaadka baad ku barateen salaam waa taqaanaan wey ayib tawdiixulwaadixaad looma baahno salligaa idinka maqanaa salligiina wakaasi qaata idan xadiidka waxaa ku jira masalada diineed ee kaa dheehgasha ama kaa ishkaal gasheen kuwa cadda inaad caddaysato waa min addiin waa min addiin saxaabadu haddii la faroo la yidhi ilaahay ku ilaahay uu yidhi muslimiinay nabiga ku salliyo oo salaama salaanti waa garte su-aal looma baahna marka salligii bay dhe nabi adnag noo caddee xukumkiisa nabiga ma aysan weydino way garanayaan xukumkiisa nabiga ma aysan weydin way garanayaan amarka rabbi bay ka qaateen subxaanahu wa tacaala maxay weydiiyeen kayfiyadii sifadii qaabkii ilaahay uu yidhi nabiga ha loogu salliyo qaabkiisayn ku ogaan karaa inagoo ilaahay lama xidhiidhi karee suubanihiisii uu inoo soo diray baa nabi allow ka sii dahadi sida lagugu salli lahaa noo sheeg ayb ila waa asaaskii diineed wey diinteennu maxay ku dhisan tahay ilaahay keligii in la caabudo lagu caabudo calaa ariiqati muxamedin calayhi salaatu wasalaam ninkii ilaahay caabude isku day inuu caabudo qaabkuu rabbi ku caabudi lahaana aan nabiga ka qaadanin maxaa la yidhahdaa mubtadic mubtadic ninkaas waxaa ilaahay baan caabudaya falkan aad la imanaya qowlka ama weedha ama falka caadiga ah eed leeda allaan ku caabudaya subanaha maadan ka qaadanin iyo shareecada nabi maxamed maadan ka qaadanin xukumkaadu waa maxay mubtadi baa ko horta inay xisaabta korodho oon hoosta kaa xariqna waa laga yaabaa laakiin meeshaad ka bilaabi koow horta waa bidciilaad ilaahay axadaan kahayn ruuxa caabudana maxaa la yidhahdaa mushrik waxaad marka shirki iyo bidcaba kaga badbaadi laba qodob ilaahay keligii inaad caabuddo maxaad kaga badbaad shirki inaad ariiqadii suubanaha ku caabuddo allana maxaad kaga badbaada bidco labadaa labadaa god weeye hawshii bay saxaabadu yaqaanaan marka nabi allow kayfa nusalli calayk idan tiibaa nabigu cadday xadiidkii marka cabdulahi eh, abu mascuudin albadri aw alansaari cuqbat bnu camrin sheekhu wuxuu ka dhigay baabka muslim wuxuu oga dhigay baab abulxusein asaas buu ka dhigay ixtaja bihi wa aslu lbaab axaadiita oo dhanna min baabi shawaahid buu u keeni doonaa axaadii ka daba keeni oo baabka iyadana ku timi in nabiga lagu saliyo way ku caddahay meesha mar walboo nabiga saligiisa la sheegana waa aragteenoo waxaa daba yaalla aalka nabiga in lagu saliyo hal salli oo soo arooday oo nabiga ka sugan oo laga reebay ma ma ma raba ducooyinkii adkaarta masaajidda lagu gala kama hadlayo saliyaha kuyii nabiga in loogu saliyo hal salli uu ka reeban yahay aalku ma jiraan hawsha ogaada walidalika fi madhabina shaafici wajbaa ku jira alsalaatu cala اnabiy waa waajiba wاsalaatu cala alaalina waa waajibatan ka wujuubi الsalaati cala اnabiy calayh الsalaatu wasalaam nabiga iyo aalkiisa in lagu sallay labaduba waa waajib wejkaasi waxay dhaheen shaafici wajhun shaadun laa yuctamadu calayh min xayu daliil huwa alqawiyu wاlaqwa wataamiso ma aha seed ku ogaateen nabiga ah, in lagu salay inay waajib tahay shaaficiyo nabigaa caddeeyey ilaahayna waa amray ilaahay baa amray muxuu yihi salluu calayhi wasallimuu tasliiman salluu alay amarkii soo aroray mujmalka yaa fasiray nabi maxamed muxuu ku fasiray asaga iyo aalkiisoo isku laran wa bayaanu lmujmali minhu minhu ay min almujmal hadduu mujmalkii waajib ahaa bayaankuna waa waajib idan meel lagu kala qaaday ma ay jirto walidaalika wadaadkii zaydiga ahaa sancaani maxaa amiir sancaani kitaabkiisa minxat اlghafaar xaashiyat dawi الnahaar wuxuu yidhi waa bidco in la kala reebo nabigiiyo aalkiisa iska ilaaliya marka shaaficiyadu oo haddee qolyaha ugu wanaagsan nabiga saligiisa marka laga hadlahaya waxay dhaheen waxaan waajiba nabiga in lagu saliyo alwaajib waa allahuma salli calaa muxamadin faqad intaa wey atixyaadka markaad soo dhamaysa haddaad ku gaabsato allahuma salli calaa muxamed waad la timid salligii wixii intaa ka dambeey waa iska faraq dheeraysi iyo khayraad iyo sunan bay leeyihin wejiga odhanaya madhabka odhanaya salliguna waa waajiba min xayu daliil xoog badan wadaadkaa sancaaniga zaydiga ana aan kaga badbaadaynaa xukunkiisa cuslaa uu waa bidco waa bidco ayib saa iska ogaada xataa nawi sharxiisa uu ku sheegaya wejka kadibna wuxuu leeyahay ah, ha u bixin walaysa bishayin wejkaasi walaysa bishayin bishayin haddaad tiro fi lmadhab dhe lakin min daliil huwa shayu nafsuhu walmuctamadu calayh inaad fahanteen baan u malay aan iskaga tago xadaana mxamed mn abu musa اbsri mxamed bashaar bundar sheekhamacati shaykha aljamca labaduba wاlafdu lbn اlmuana lafdigan sheegayna ibn muana iskale qaala labada imaam waxay yidhaahdeen xadaanaa muxamed bnu jacfar gundar baa laga wadaa xadaanaa shucba bn xajaaj abu bistaam albasri can اlxakm bn cutaybat اlfaqih qaala samictu waxaan maqlay bibna abi leyla cabdiramaan buu ujeedaa cabdiamaan abi leyla maxamed ma ah maxamed dabaqada shucbuu dhacaa meesha shucbo o kale ayuu galaa ama xakam oo kale waa taabici kabiir ah samictu ibn abi leylan maqlay cabdiraxmaan qaala isagoo yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay kacb bnu ujra kacb bnu cujra ila kulmay alansaari abu muamed abu muxamed waa min asxaabi shajara min ahli baycati ridwan saxaabi qiimo badan la yaqaano way ansaari ah ayb nabiga wuxuu ka tabiya alayhi الsalaau wasalaam nabiga wuxuu ka tabiyaa afartan iyo toddoba xadii nabiga wuxuu ka tabiyaa afartan iyo toddoba xadii waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim laba xadii laba xadii bay isla wariyaan muslimna saddex xadii buu gooni la yahay bukhaarina wuxuu la tafarodayba ma jiraan idan axaadiista marka uu ku fi saxiixayn saxaabigu waxaa weeye shan xadii wuxuu geeriyooday sanadkii hijrada kontonka ahayd kontonka hijrada ayuu geeriyooday min asxaabi shajara weeye waad garanaysaan fa qaala saxaabiga kacbn cujra wuxuu ku yidhi ardaygiisii cabdiraxmaan abi leyla alansaari ala uhdi laka hadiya hadiye maan ku siiyo shay qiimo badan maan kuu hadiyeeyo hadiyadu khayr iyo wanaag bay tartaay isjacayle haa weeye haddii ku yihi ma ku siiyaabad wax kale ka sugaysay in loogu jawaabo kharaja calaynaa rasulla rasuulka ilah nagu soo baxay maalin maalmaha ka mid waxaanu ku nidhi nabi allow qad carafnaa waanu garanay kayfa nusallim calayka saanu kuu salaamayno nabi allow waan garanay oo waa garanaynaa ayib fakayfa nusalli calayka seebaan kuugu salinaa alimaamu muslim la soco hadda axaadiistan wuxuu u daliishanayaa salliga laga hadlaayo wa asalaatu cala nabiyi fi tashahudi meeshuu dhigaad ka garanaysaa meeshuu dhigay iyo baabku ku keenay faham maxaa yeeley riwaayaad kale ayaa caddeeyey fakayfa nusalli calayka fi salaatina riwaayo kaleo khaarija saxiixayn baa caddeeyey u doortay in la saliga lagu xambaaro aلsalaaة calى الnabiy alayh الsalaaة وasalam fi الtashahud والsala fakayfa nusalli calayka seen kugu sal nabi allow qaala wuxuu ihi dhaha qaala wuxuu ihi saxaabigii eh, dhaha ama nabigii labaduba waa suuragale quuluu qaala nabi wuxuu ihi quuluu dhaha macnahaasaana marka daahir ah quuluu waxaa tii salli calى muxamadin wa calى ali muxamadin kama sallayta calى ali ibraahim saad ugu salida asalaatu si sawaabka ah wa athanaau min allah ilaahay inuu ruuxu ammaano waa maxay uu u naxariista soo maaha naxariista iyo ammaantu ammaanta ka guda wey ayib adoon ammaanayn baan kuu naxariisan karaa saa ma ogtahay adoon ammaanayn yaan daciifnimadaada iyo liidnaantaada iyo meeshaa taalla iyo caloosha ku daba taalla ayaan u danqon karaa adoon ammaanayn baan qaraabanimadkaada u nixi karaa saa darteed macnaha in naxariis lagu xambaaro waa laga wanaagsan yahay waa in la yidhaahdo allow ammaan ninkaad ammaantay ee kuwa ammaanan inaad u naxariisato ood wax walba u samayso way ka laasimaysa macnahaasaa ballaadhan walidalika fi kitaab illah wa fii sunati nabina maxamed kuma imaane asala oo bimacna raxma ah bal qur-aanku waa kala duway ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum lmuhtadun waa kala duwan yihiin wاlcaطfu yaqtadi اlmugaayarata fi اlmacna wاlxukmi aslan ayib laba jumla haddii la kala sheego oo laba shay la kala sheego waxaa weeye inay kala duwan yihin xaqiiqa ahaan iyo xukum ahaan xukumka waxaan ka hadlaya lugawiga maa kii sharciga ahaa ayib marka waxaa weye in la kala duwaa asala sidaas wey wabitaali saligu in badanna waynu ka hadalnay wuxuu ku gudbaa bimacnaa bimacnaa calaa buu ku gudbaa oo sallaa mafcuulkeedu waxay u gudubtaa xaraf jaar meesha raxima ay iskeed u gudbayso raximahu baad dhihi raximahu way iskeed bay u gudbaysaa ooma baahno in xarafay ku gudubto lagu laro marka waa way kala duwan yihiin dhan walba marka la fiiriyo marka sidaa ha loo ogaado kamaa sallayta calaa ali ibraahim inaka allow xamiidun mahad badanaad tahay afcaashisa la mahadiyo majiidun sharafbad sharaf badan sharaf badna ad tahay weyo ayib allahuma baarik calaa muxamadin ilahu maxamed khayrkiisa badi wa calaa ali muxamadin kamaa baarakta calaa ali ibraahima inaka xamiidun majiid xadiidkaas marka kacb bnu cujra waa shaahid uruq mutaabacaadkiisii buu marka isdabadhigi doonaa maadaama kii hore mutaabacaad uusan u sheegin mutaabacaad hal ku gaabsadon hal sanad xadana zuhayr bn xarbin wa abu kurayb bn moxamed ibn cala qaala waxay dhaheen wadaadaha labada xadana wakiicun wakiic bnu jarax abu sufyaan aru'aasi can shucba bn xajaaj wa miscar bni kidaam can ilxakam bni cutaybata bihada اlisnaadi buu noogu tabiyey milahu mila xadiid الsaabiq wey kii hore wuxuu ahaa maxamed bnu jacfar gundar can shucba soo ma ahayn hunaa marka wakiic baa mutaabacaynaya gundar can shucba wuxuuna ku lahay weliba miscarna waa ku lahay ilaa hase ahaatee uhud cafwan walaysa fi xadiii miscar xadiidka miscar kuma jiro alaa uhdi laka hadiya maadaama uu laba sheekh shucbiya miscar isku qabtay la socuu leeya marka uhdi laka hadiya waxaa watan xadiidkii shucba wata ee ma wato xadiidka miscar xadaanaa maxamed bakaar abu cabdillaahi albaqdaadi bacdu nusakh baa xadaanaa saaxibun lana u qoran tahay waa bacd riwaayaadka qaarkood muslim laga wariyay sidaa riwaayaadka qaarkood oo suganna waa saaxiibun lana oo la cadeeyo xadana maxamed bn bakaar abu cabdillaahi albaqdaadi xadana saaxiibun lana cid u qoranta miyaa jira mise kulligaanaada lama tihin xadana ismaaciil ibnu zakariya alkhulqaani can ilacmash sulayman ibn hiraan wa can miscarin ismaaciil baa isku qabtay labada wadaad acmash iyo miscar wa can malik ibni miqwal wadaad saddexaad kulluhum saddexdooduba acmash miscar iyo maalikba can ilxakam bay ka tabayan xadiidka bihada lisnaadi sanadkan oo kale ku tabiyan way milahu mil xadiid saabiq hayra hase yeeshee anahu ismaaciil ismaaciil zakariya wey ismaiil bnu zakariya alkhulqaani oo mutaabaca qaasira mutaabacayn raggi ka horreeyey maxamed jacfar iyo annahu qaala wuxuu yidhi wabaarik calaa muxammadin walam yaqul ma dhihin ismaaciil allaahumma baarik allaahumadaas ayuu rabaa inuu kala duwaya imaamku wabaarik buu ku gaabsaday weeye allahuma ma xadaثna mxamed cabdالlaah bn numayr alhamdani qaala xadaثna rawx ibn cubaad ujeeda alqaysi wcabdالlahi bn naafic asaa'iq almadani tilmidi malik xa wxadaثna isxaaq ibn ibrahim alxandari isxaaq bn rahuya laga wadaa wاllafdu lahu lafdigaanu sheegaynana asaga iska leh qaala wuxuu yidhi marka isxaaq ahbarana rawx isxaaq waynu soo sheegna waxaan ahbarnaa inuusan isticmaalin can malik bni anasin can cabdillahi bn abi bakr bni muxamed bni camr bni xasmin alansari can abihi abihi abubakr bni camrin ah can camr bn sulaym abaranii waxaa ii warramay bui camr bn sulaymna abu xumaydin asaacidi abu xumayd asaacidi baa ii warramay wasmuhu cabdiramaan bnu sacad baa leedahay ibn mundir cabdiramaan bnu sacad magacaasaa loo yaqaanaa laakiin waa mashhuuru bikunyatihi abu xumaydin asaacidi iyo abu mascuudin albadri alansaari kunyadoodii baa ka xoog badatay magacoodii cabdiramaan bnu sacad ibn mundir nabiga wuxuu ka tabiyey asxaabiga uu axaadii kar yahay labaatan iyo lix xadii labaatan iyo lix nabiga ka tabiyaa waxay isku waafaqeen labada imaam afar xadiid bay isku waafaqaan oo isla soo saaraan muslim wuxuu la gooyi noqdaa hal xadii hal xadiid buu la gooyi noqdaa iyo xadiid mashkuukun fiihi ama ah, asagaa iska leh abu usayd baa iska leh abu mascuud eh, cafan abi xumayd aw abi asiid abi usayd marka xadiidkaas haddii marka loo xisaaba asagu laba u noqonaya muslim labuu la gooni almin afar bay isku waafaqeen hal xadiid muslim baa la gooni iyo xadiid la isku hayo ma abi xumayd baa iskale mise abu usayd baa iskale bukhaarina hal xadiid buu la noqdaa asagoo idan muslimba laba ooga dhig wuxuu la tafaruday bukhaari halkiisiina ku dar saddex afarta hore isku waafaqeenna toddoba xadiid buu ku leeyahay saxaabigu fi saxiixayn nabigana labaatan iyo l buu ka wariya Eh, qiyaastii eh, lixdankii hijirada ayuu geeriyooday maata fii xuduudi markaan la hubin xilligu bidabdi u geeriyooday ayaa la qiyaasaa taqriib lagu samaynaya xilliguu soo gaadhay axadku u dambeeyey wax ka wariyey kii u horreeyey xiliyuhu noolaa maata fii xuduudi sitiin min ahijra nabawiy wuxuu sheegay saxaabiga anahum qaaluu inay yidhaahdeen buu u tabiyey ardaygiisa camr bnu yaa rasuul allah anahum qaaluu saxaabadii qayb ka mida weeyahati maxaa kulligood loogu tiirinaya qaacida in badan baan ka soo hadlay falku hadduu hal ruux sameeyo intayna kalena aan u jixinayno isku xugun baan nahay hal ruux baa falka sameeyey intayna kalena waan daba rukusaynaa waan taageersannahay waan u qoslaynaa oo waa ranrayn iyo riyaaq baan ka muujinaynaa falka waxaa loo tirinayaa kulligeen baana loo tiirinayaa saa darteed baa yuhuuddii xilliga nabiga noolayd baa alle wuxuu ka yidhi qul falima taqtuluna ambiyaa allahi min qabl in kuntum muminiin yuhuuddi horaad ambiyada laysa mise kuwii nabigu soo gaahay baa nabig ambiyada lahay kuwuu nabigu usan soo gaarin awiyaashiina ayn soo gaarin baa laayay ambiyo laayay laakiin wiilashii dambe iyo farci baas wuxuu taageersan yahay dhaqan xumada iyo aabbayaashood sameeyeen bay taageersan yihiin idan isku mid baa tihiin wey muslim bay ku iman doontaa bukhaarina waad ku marteen bay ila tahay nabiyullaahi saalix hashiisii yaa dilay naaqatu saalix hal nin baa dilay muxuu yidhi facaqaruuha hal nin baa dilay qudaar binu lagu sheegay ma tahay mise ma aha qur-aankuna wuxuu yihi facaqaruuha facaqaruu naaqata wacatow caqaru naaqad hal nin baa gowracay hasha boqonoo gooyey laakiin yaa taageersanaa hashu hawsha way mudatay wada lahaayeen in la dila way mudatay fadheeraatay noqotay nabi saalix baa nafta noogu keenay daa hala daaye hala dila daaye mar hadday hawsha ku taliyeen raallina ka ahaayeen wada wateen maxaa la yidhi waad wada gowracdeen hawshaa weligaa ha ku khaldame alqaacida fiqiya maxay man kasara sawaada qowmin fahuwa minhum iska dheh qolyo higilkood ninkii badiya adduunka xukumkooda inbuu qaadanaya haddii nimankaa la midi raaciy waa lagu midi raacin kala sooca hadhow alla kala sooci doona man kaara sawaada qawmin fahuwa minhum fi lxukmi dunyawi baa laga wadaa lanna uma kala sooci karree sayidina cumar cabdilcasiiz kamaa waad kutub tafsir اmusnada inakum idan milm hooseda ka akriya ibnu jariir abri soo dhufto daad rabtaan xilligii khilaafadiisa waxaa loo keenay niman xilli ramadaan khamra iska fuudahaya waa la soo qabtay askartii hay-atu amr macruf waa soo qabatay wadaad la fadhiya wuxuu hi anugu meeshaan iska fadhi waan xadiisahaye fujuuraha ma saarin baasha intooda kale waxay dhe waa runtii muusan taabanin uu noo sheekaynay cumar wuxuu hi asaga ka bilaaba wadaadka ka bilaaba halla karbaasho sideetan candhada u geliya kuwana sideed sideetan xadgudubkii bisha ay ramadaan xurmadeed meel kaga dhaceenna labaatan ama boqol kale ku dhufta oo ganaax iyo tacsiir kale ah muxuu yidhi cumar inakum idan miluhu meesha maxaa ku fadhiisiiyey haddaadan hawsha wax ka ogeyn ninka khamrada dhuuqahaya iyo ninka u sheekaynhaya waa maxay ay ninka jaadka ruugahaya iyo gabadha sonkorta iyo alaabta iskugu diyaarinaysa iyo bilbilka ka warrama maxaad u qoslaysaa iska iska ilaaliya ahlu macsiyaha macsida laguma kaalmeeyo dad ku kaalmayso xukun baad noqonaysa in badan waa aniga ka soo hadlay alimaam ibnu taymiya wuxuu yidhi haddii nin dhala khamra wata uu ku yimaado adoo dukaanle ah oo ku yidhaahdo hilib iga gad baasha wadnaha igaga dhacaysaan aan iskaga dajiyo kama iibin kartid bu waa hilibkii xalaashaada ogow khamradaan rabaa inaan cabo xoogo keeniya markuu madaxu qarxaan ku yardejiy iga gad buudhado farabseejo ma ka gadi kartaa iska ogow wixii aad og tahay ninkan inuu macsiyo u kaalmaysanayo hadduu horaan banaanaa iibkiisu markaa wuxuu isu bedelhayaa xaaraan walaa tacaawanuu cala اlimi wاlcudwaan wadan wadan gaala waa joogtaan aada isu ilaaliya hadda ganacsatoy ayb maxaynu ku keennay qisadaa dheer maxaynu ku keennay qaaluu baan ku keennay horaan waxaad soo marteen inuu saa'ilku ahaa sacad cafwan bashiir bashiir ibnu sacad ibn cubaada ama hal saxaabi ha noqdo ama laba ha noqdeen ama saddex ha noqdeen jamaacadii saxaabado dhan baa loo tiri maxay su-aashaasay wada taageersan yihiin oy rabaan idan dhaqankaas shareecadu way taqaanaa aad bayna ugu badan tahay aad ba qur-aanka waa asal min usuuli eh, alkitaab wa sunna ah iska ogaada qaaluu waxay dhi ya rasuul kayfa nusalli calayka faqaala nabig wuxuu ihi quluu xataa nsalli alaa allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aswaajihi soo ma aragta hadda xadiidkii kacab bni cujra ah, xadiidka abi xumayd saacidi baan rabaa ziyaado wataa allahuma salli calaa muxamadin ilaahow ku oo ammaan nabi maxamed dushiisa wa calaa aswaajihi xaasaskiisina ammaan wa duriyati marka ayaan darro waxaa weeye adoo sunni oo salafi sheeganaya inaad haweenkii nebi maxamed ee halkan lagu sheegay tii u qiima badneed oo u jecla aad gooni ula baxdo ood aflagaadayso soo mushkilo ma aha caaisho ninka caaya muslim ma aha iska ilaaliya caaisha ninka caaya muslim ma aha wadaaddu waxay ku ijmaaceen ninkii ku sheega zine iyo gogoldhaaf ku sheego inuu kaafir yahay taa kama hadlahayo jaaifo kale oo diinta caaisha dhaawic ninku geysta falaysa bimuslimin lanna wuxuu durayaa istilzaaman nabi maxamed buu durayaa nabiguu duraya aada iskaga ilaaliya ayib kama waduriyatii ubadkiisiba ilaahu nabi maxamed ammaan oo u naxariiso xaasaskiisana ammaan oo u naxariiso waduriyatu ubadkiisa iyo tarankiisa kamaa sallayta calaa aali ibraahim sidaad ilaah u ammaantay aalki ibraahim wbaarik calى muxamadi wclى aswaajihi waduriyati kama baarakta calى ali ibraahima inaka xamiidu majiid intaynan ka bixin marka xadiidka aynu baraarujino ishkaalka hadda kor kitaab sifat salaati nabig waana kusoo sheegnay sida la og yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam aabbihii ibraahim wuu ka fadli badan yahay aabbihii ibraahim wuu ka fadli badan yahay masladu waa masla khilaafiya inuu nabigu unka u fadli badan yahay oo khilaaf baa la soo gooriyaa khilaafkaa la soo gooriyey hadduu aasaxo muran ma laha inuu nabigu ka fadli badan yahay aabbihii ibraahim aabbihii ibraahim axaadiista odhanaysa daaka ibraahim khayrulbariyana waa tawaaduc min alibni liwaalidihi ama waa intaa nabiga loo sheegay inuu ka fadli badan yahay aabbihii ibraahim iyo inta kaleba nabigu waa afdal alkhalaa'iqi cala araajix afdal khalaaqi calaa rabbihim wey uunkoo dhan buu nabigu u fadli badan yahay bad-an min almalaaikati almuqarabiin ilaa inaga kuskusan la soo gaadho axad nabiga ka fadli badan ma jira sida raajixa ah laakiin ijmaca ku sheega waxba kusii mashquuli mayno mar hadday sidaa tahay waxaa la ogyahay qawaacid alcarabiya la ogyahay mushabaha iyo mushabahu bihigu inta badan waxaa qiimo badan mushabahu bihiga ila an yakuuna min baabi tashbiih اlmaqluub waa taqaanaan waxba ku mashquuli maayo ilaahu nabi maxamed iyo aalkiisii iyo xaasaskiisii iyo ubadkiisi u naxariiso u ammaan sida aada ibraahim iyo aalkiisi watashbiih اlmaqluub lam yaqac fi kitaab illahi sida sawaabka ah sunnadana ma duldhaco lanna waa khilaaf اlxaqaa'iq wax khilaaf lxaqaa'iqna shareecadu shuqulkuma laha shareecadu hal way bay taqaanaa hawsha hadda sii geli maayo waxaa weeye maxaa ishkaalaad jawaabo badan baa laga bixiya jawaabta u munaasabsan waxaa weeye nebi maxamed aalkiisa iyo nebi ibraahim aalkoodu waxaa fadli badan aalka ibraahim tashbiihuna waa calaa aslihi maqluubna ma aha daahirkan la awuli maayo sideeda wey maxaan loo awulaynin nebi maxamed aalkiisu nabi iyo rasuul kuma jiro waa saxaabo iyo sida xasan iyo xuseen iyo waxaa weeye haween iyo ubad kale iyo rag waa muminiin saalixiin cibaad ullahi saalixiin wey rasuul iyo kuma jiro ama aalu ibraahim ambiya rasul baa tifka ah aalka nebi ibraahim rasul baa tifka ah nabigu uu yahay calayhi isalaatu wasalaam ma tahay mise bani israil xagay ka yimaadeen waa aalu ibraahim kulligood marka saasaa saas sidaas sidaa wey waxaa la rabaa ibraahim iyo aalkiisa oo dudubanoo wada socdo oy ambiyo ka dhooban yihin rusul in lagu shabaho nabi maxamed oo keligii nabi ihiyo addoommihii saalixiinta ee aalkiisa ahaa idan asaasku waa sidaa waxba la wareer badan iyo maxaa loo jeedaa haku mashquulinta hada huwa sawaab leanno daahirkii baan baaqi ku noqonaynaa mana ka baxayno iyadoo weli inoo taagantaha inuu nabigu ka fadli badan yahay ibraahim iyo ciddi la halmaashaba sidaa sababku waa sidaa awjuh badan oo kalena waa la sheegaa idan waa tashbiihu jumlatin bijumla nebi maxamed iyo intuu horkacaya iyo ibraahim iyo intuu horkacayaa la isku shabahay idan sidaas weeye macnuhu marka wax ishkaalo marka kaaga kaa galaya ma jira xadaثna yaحya بن أyub الmaqاbri وqtaybaة بن سacيid وبن xujr عlي بن yaas الsacdi cali بن xujr بن yaas الsacdi qaaluu jamaacada saddexda ah yaxya bn ayub qutayba iyo e, ibn xujr caliy qaaluu waxay dhaheen xadana ismaaciil ismaaciil de waa lagu ismaciil bn ibraahimba maya wahuwa bnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi alansaari buu ujeedaa can ilcalaa bn cabdiraxmaan can abihi abi cbdiraman bn yacquub aljuhani aw alxuraqi can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasul lah sal slam qaal nabigu wuxuu uhi man salla calaya waaxida hal mar ninka igu saliya sala allahu calayhi casharan sala allahu calayhi cash ilaahay baa ku salliya toban goor toban jeer buu ilaahay ku salliyaa bimacnaa ammaanaa ayib ilaahay hadduu ku ammaanana hawshaadu meel bay martay wey marka salliga nabiga ha badiyo kaa uu nabigu soo sheegay iyo kuwa ka yar gagaaban oo sifatu salaad ad ka helaysaan oo aalkii ula socda kaa daldala kaa daldala fuqahadu waxay isku khilaafeen ma la soo gaabsan karaa sida sl kutubta ku qoran meesha nabiga lagu sheegay sma arg sala allahu alayh wasalam baa ku qoran wadaadaha qaarkood sala allahu alayh bay ku tagaanba ataa salaanta kuma daraan marka maxaa tala maxaa wanaagsan haddaad ad u rabta ajir wanaagsan oon muran lahayn iyo salli aan muran lahayn kuu nabigu sheegay ee toddobada siiqa ku yimid midkaa isaga aan la imow rabbi salli cala alxabiib maxamed waxba kuma jiraan markaa iyadaa yacni haddii sidaa la yidhaahdo salligu waajib weeye ama waa sunno khayr badan kayfiyadeedi yaa tilmaamay subanaha tilmaamay ayadaha lagu dharaabiciyo qolyaa waxay dhn muhiimaddu waxaa weeye in nabiga uun la ammaano lagu saliya wuxuun la imow ee ma aha in la raadiyo lafdigii wanusali wanusalim calayhi wa usali wa usalim iyo sala allahu calayh wasalam salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hawlahaas o dhan hawshu way ku filantahay dheh muhiimaddu nabigii nin xusay oo ku saliyaa tahay ninku tabi kaama tegin baa la yidhi halkaasay wadaadda ka boorkiciyeen laakiin waxaan shiki lahayn in kaa waaridkii nabiga ka sugan nabigu uu tilmaamay uu yahay salliguu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam idankuu nabigu rabay miyaanu la nimaadnaa mise ku kaloo wadaaddu ku ijtaadeen baa inagu ka sii daynaa wadaaddu haddee salliga dhig had goor haddii la qoro buugti baa buuxsami qolya somaal intay soo gaabsadeen qaala rasul sal ly slam meesha siin saad basi qorahay qolyadaan saad iyo cayn iyo laam iyo miin bay isku qoofalahayaan salcam bay kuu qorahayaan waxaasoo dhan waxa wada gaabsi intaad gaabin lahayd waxaa dhaanta markaad nabiga sheegto inaad salli dhamaystiran ku salida wixi kalena aad qorataba sii wado afka kaga salli ayib intaad afka kaga salido waxba aniga saad kooban ha ii qorinoo madaxa kuusale waxa weeye adugu nabiga ku salli qawlan wa nudqan kadibna ka soco wixii kala qoro salli kooban oo waxaa jira aad u gaaban siiqadiisu allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamadin wa salli miyuu ahaa kii u gaabnaa mise waba waxbaa la socday siiqa gaabanoo waxaa jirta inay siiqadeeda tobna sideedaad ahayd ama sagaalaad ahayd garan maaye kitaabu sida salaata nebiga ka feeriyey midkaa iskaga urursada haddii markaa arta ku wardidana ka u dheer la fadhiisa halkaasoo waa cibaado qiimo badan la imow ilah baa kugu barakaynaya ubay ibnu kacab nabigu ku yidhi nabi allow maxaan sameeyaa salliga badi waa lagugu filaanhayaa khayr addunya khayr aakhraba waa lagaaga filaanaya asxaabu ulqiya salliga waxbay ku daameen la soco hadda jinku wuu necab yahay aad baa loogu shidaa markaad qur-aanka ku afuurto salliga waa loo raaciyaa ila qur-aanku waa tawasul biasmaa illaahi wa sifaatihi waa lagu tawasulaya iyo kadibna tawasulkii ducadii maxay u baahan tahay salli in la raaciyo salligii qur-aan kala reebi maysa waad ku tufaysa waad isla barakoobaysa ila waxaad qur-aanka u akhriya waa maxay ilaahu ruuxan caafi weeye ducada wadara ood maantooda daldalaysa ducadii haddee baarimo yeelan mayso haddaan la raacinin salliga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi casharan sala allahu calayhi biha casharan riwaayadka qaarkood marka hala badaya salliga asaga baabu الtasmiici wالtaxmiidi wالta'miin wuxuu baab yahay aلtasmiic samic allahu liman xamida in la yidhaahdo iyo wtaxmiidi tasmiicu waa samic allah wataxmiidi alla in la mahdina waa liman xamida weeye wta'miin aamiin in la yidhahdo suuraddu faataxa markay dhammaato masaail badan oo dhib badan baa iska jira oo fiqiya u baahan salliga hawshiisa kutubta laga qoray kitaabka ugu qiimo badan wadaadka ibnu qayim kitaabkiisa wey waxay shaaficiye qoreen oo dhan kitaabkaasa ka fiican waxay shaaficiye qoreen oo dhan hadda wadaadka xambaliga ah kitaabkiisa jalaa lafhaam fi salaati calaa khayr اlanaam musbaqan buu ku socday nabigu in uuna dhan u khayr badan yahayba muxuu ku soo yidha jalaa lafhaam fi salaati calى khayr اlanaam mujalad weyn weyn wuxuu baxi dhigayo iyo masaa'il fiqi ah iyo caqaa'id iyo usuuliyaat kitaabka soo raaca wadaadkii cabdiraxmaan الsakhaawi alqowl اlbadiic fi الsalaati calى xabiib الshafiic iyo asaguna kusoo xiga laakiin ma gaadho kitaabka ibnu qayim ma gaadho ibnu qayim ragga waa ka aqoon badnaa shaaficiyada mutaakhiriinta nin asaga ku aadan ma laha allaahuma haddaan la odhanayn xaafid ibn xajar ama bulqini shadadun albulqini shaikhu lislaam ayib leanna wuxuu ah asagu mutafanin meelaaba oga baxsan ma jiro waa mufasir waa lugawi waa adiib waa faqiih googoo isnacay waxa waa naaxi sarfiilaa oo balaaqi ah oo waxaad kala baxsan jirin waa saaxibu cilmi rijaal ibnu qayim waa mawsuuco wey laakiin wadaadahana nin fiqi ku nafbaxay iyo nin xadiid ku takhasusay iyo waxaa weeye nin adiiba nin usuuli ah waxaa weeye ibnu qayim hawshiisu sheekhiisaa sidaa ahaa sheekhiisii uu cilmiga ka qaatay baa bad kala ahaa almuhim ma aha inaan xanaabilada barta inan leha waxaan ka hadlayaa keliya masalatu salaat cala nabiy kitaabka uu ka qor ibnu qayim kitaab ka fiican ma jiro kuwooda kale markay masalada ka hadlaan shirkiyaad kale iyo bidciyaad kale raaciyaanba isagoo ka badbaada ayib sida kitaabka u laha ibn xajar alhaytami muxuu ahaa adur mandud manduud miyuu ahaa fi الsalaati calى saaxib اlmaqaam اlmaxmuud almuhim kuwa ayagu waxaa ka fiican midka sakhaawi baa dhaama baabu التsmيع والتxmid والتأmين xadثna yaحya بن yaحyى التmimi abu bkr naysaburi qal qarأtu عalى maliki qara'tu calaa maalik mar haddii la yidhahdo waxaa weye yaxya bnu yaxya leythi ma aha ha ku khaldamina ninka maalik wax ku dul wax ka warinaya waa abubakr naysabur tamiimi shuuquda xala aynu soo mareen layn waxaan xadii ku kitaabkay ku sheegay mima ajmacuu calayhi wadaadkii ku jira wey yaxya bnu yaxya tamiimi abubakr naysaburi ayb ee ma aha wadaadka yaxya bnu yaxya leythi ee ilaahay muwaa u barakeeyey asagu nin muxadisba ma ahayn nin fiqiga iyo cibaadada ku fiican buu ahaa riwaayo uu ka wariyey maalig uu ka qaatay muwaaa oo andalus la aaday baa u qaraxdo ilahay u barakeeyey walaysa min asxaabi الrijaali wa cilmi اlxadiidba ma ahayn ninkaa waa nin asagoo isnacay oo faqiih googo-ay ah oo muxadid birta calashaday ah fanniga xadidkuna ku dul wareego ayib waa midkuu dhihi jiray sheekh muqbil raxmat ullahi tacaala calayhi ida fataxtu صaxiixa muslim wa qara'tu fiihi xadana yaxm wa qara'tu calaa malik insaaxan calaya humuum dunya kullaha buu dhihi jiray baa lay haddaan muslim kala furo oo sanadka igu horreeya uu noqdo xadaanaa yaxya bnu yaxya qara'tu calaa maalikin waan istirixaa buu wadaadku yani wuxuu garanayaa sanadka qiimihiisa sheekhu muslim sheekhiisuna maalig yahay waxaa weeye wax la heli kara ma aha ile imaamu dalhijru fadhiyaa marka sanad xoog badan oo qiimo badan oon far la gelin karin baa meesha ka soo booday qara'tu calaa maalik mar haddaad maqlisho waa maxay xadiidku muwada ku jiraa wey muwada dhex fadhiyaa suxufiyi ajzaaka lagama keenin wey qara'tu calaa maalikin ibna anas abu cabdillahi imaam daar ilhijra can sumay sumay waa nin magicii haweeney ma aha mawla abi bakr ibn cabdiraxmaan can abi saalix asamaan dakwan can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul la ly slam qaal nabigu wuxuu hi idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo samica allahu alla waa ajiiba waa aqbala liman xamidow ciddii ku mahadisa idinku idinkuna dhaha haddaad muslimiintiinu ku daba tukanay imaamka asaga ah rabbanaa laka alxamd ilaahu mahad aday kuu ahaatay fa inahu wariya shani man waafaqa ninkuu ku beegmo qowluhu aamintiisu aamintiisu ay ku beeganto qowla almalaa'ikati malaa'igta cirka jirta ufira lahu waa loo dembi dhaafaa maa taqadama min danbi ay min asaqaa'ir dunuubtiisi horeysay baa loo dhaafaa dunuubta marka lagu leeya dunuub sakiira lagu dhaafaya ha fududaysanin dembiga sakiirada ah waxaa waajiba in laga toobadkeena sida looga toobadkeenayo dembiga weyn kabiira min alkabaa'ir siday waajib u tahay in si deg dega looga toobadkeeno ayay deg deg u tahay in laga toobadkeeno dembiga yarna waa isku mid waxay kala duwan yihiin midna acmaasha saalixada lagu dhaafaa midna towbuu u baahan yahay towbuu u baahan yahay ufira lahu waa loo dhaafaa ma taqadama min dambihi halkan ay kala baxeen soomaalida markay ducaynhayeen ilahu aamintan aaminta malaaigta kulmi sumayd arag markay duqaydu ducaynhayaan maxay yidhahdaan ilahu aamintaanada iyo aaminta aaminta malaaigta kulmi yani fuqaha wey halkanay ka qaadanhayaan dhulkaan ka ducaynaya samada allaha ka aqbalo samada ayaa ka aqbalahaya caamada soomaalia jahmiya ashaacira ma aha la soco saa oo caamada soomaaliya jahmiya ashaacira shuqul kuma laha waa salafiyiin aaminsan ilahay inuu ka sarreeyo uunkiisa inuu ka sarreeyo maxay u leeyihiin dhulkaynu ka ducaynaye samada allah ka aqbalo ilaahay baa ka sarreeya uunkiisa wey waxaan meelahay la wareegayaan ku kuleehay dadka annagaa u badan waa beento ibnu casaakir kitaabkiisa muxuu ahaa tabyiinu kadib almuftari fi ma nusiba abilxasan alashcari wuxuu ku sheegay inay aqaliye adduunka ka yihiin ashaaciradu laakiin ha u bixin buuhi wain tudic akara man fi lardi yudiluka weeye weligiiba xaqu buu ahaa weligiiba xaqu buu ahaa xaqu waa yaraa waxaan caamada eena diidan oo dhan iyo culummadooda ha u bixin buuri annagunba ahlu khayr intooda kale wuxuuda waa faalsi wey marka inaad fahanteen asaga waxaan ka rabnaa inaad ahlu xaq tahay muran baan horta ka qabnaa ko laakiin waxaan kugu taageersannahay inaad minority tihiin asagaa ku qiray waa culimmadii qarnigii lixaad goormay marka bateen waa yahay goormay saxaabi iyo taabiciin iyo salaf ay noqdeen ashaaciro beenta lagu maxaabsaday iska ilaaliya caamadu maxay noqdeen ahlu sunna waljamaca kama hadlaayadda ahlu sunna waljamacaha la ballaqaystay ama la kufsaday ee soomo u ballaqaystay kama hadlaayo waxaan ka hadlahayaa ahlusunna waljamaca qumanaa ee saxaabo iyo taabiciin iyo maalig iyo shaafic iyo axmed ay culammada ahaayeen yaan lagu khaldin weliga magacyo waa iska sheegan karaa walow labisa alximaaru hiyaaba khazin la annaasu yaa laka min xamaari buuri damiir haddoota soo xidha xiriir iyo dahab maxaad moodi faras gamaan unbaad moodi marka waxay magacyaha waa la iska sheegta alqaabta nin walba la bixi karaa laakiin xaqaa'iq baa loo baahan yahay xaqaa'iq ayaa loo baahan yahay xadaanaa qutaybaة bnu saciidi xadana yacquub yacni bn cabdiraxmaan bni muxamed ibni cabdilqaari can suhayb bn saalixin can abi abi abu saalix asamaan dakwan can abi hurayra radi allahu tacaala canh can اnabi sal ly slam bimacnaa xadiidi sumay xadiidkii sumay hadda aad soo marayseen macnihiis kale uu sheegay wey oon ku lafdi ahayn laakiin ku macno ah bimacnaa muxuu u jeedaa maxaa ismutaabacaynaya suhayl iyo suhayl iyo sumay ayaa ismutaabacaynaya fi riwaayati can abi saalixin ayb xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can bni shaab الzuhri can saciid musayb musayb cafwan wa abi salamata ibn cabdiraxmaan cawf annahumaa labada wadaadu haddee saciid iyo abu salama ahbaraahu waxay u sheegeen wadaadka ibnu shahaaba oga tabiyin xadiidka can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul la sl slam qaal nabigu inuu yidhi idaa amana alimaamu imaamku hadduu aamiin yidhaahdo idan hadda waxay ku caddahay markuu imaamku wala daaliin in laga rabo aamiin faaminuu idinkuna aamiin dhaha fa inahu man waafaqa ta'miinuhu warku waxaa waye ninku ku beegma aamiintiisu ta'miin almalaa'ika malaa'igta aamiinteeda iyaduna markaasay aamiin leedaha inoo ducaynaysaa malaaigtu muminiintii ahlu khayrkay jeceshahay markay aad ducaysato aamiin bay kuu leedahay ayb ystafiruuna liman fi lardi wey ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min danbihi dembigiisii horeeyey oo saqaa'irta qaala bnu shahaab wuxuu yihi mursala mursalan kaana rasuulu lahi sal slam yaquulu aamiin rasuulka ilaahay aamiin buu dhihi jiray ayib ibnu shahaabda waa taabici sagiira weliba min saxaar taabiciin nabigaa odhan jiray macnaa waa maxay waa mursal mursal inuu nabigu odhan jirayna waynu soo maray fi sunan baynu ku soo marray xadiidkii waail ibnu xujr baynu ku soo marray nabigu markuu wala daaliin yidhaahdo yaquulu aamiin aamiin buu dhihi jiray lakiin xadidka wail ibn xujr waa khaariji saxiixayn kuma yimaado sunanka muslim maadaama riwaayo noocaasa uusan haynin oo calaa shardihi ah muxuu keenay mursal ibnu hishaab azuhri muxuuna rabaa inuu yidhaahdo nabigu ummadda ma faray idaa ama alimaamu fa aminuu nabigu soo imaam ma ahayn asagu ma ka tegahayo wuxuu ummadda nabigu farayo maya wey idan wuu la yimid shaahidkaasuu rabaa inuu ku xoojiyo mursalka ibnu shaab azuhri sidaa weeye laakiin xadiidku waa khaarij saxiixan baana kusoo maray fi sunan tirmidi iyo hayrkii min xadiidi waa ibni xujr nabigu markuu wala daalin yidhahdo inuu dhihi jiray aamiin idan aamiintii marka waxaa laga rabaa inuu la yimaado ma'muumkii baa laga rabaa oo waxaa laga rabaa imaamkii oo waxaa laga rabaa adiga gooni u tukanaya munfaridka ah dad keligaa tukanayso oo faatixadii waladaaliin tiraad aamiin baad leedahay ka tegi maysa aamiintu ma aha marka waa la isdaba taagan yahay masaajidku camiran yahay aamintu gooni baa lagaaga rabaa waa sunno madax bannaan dad keligaa tukanaysiiyo haddaad wadar tahay haddaad waaxid tahay kulli waxaa weeye aamintu waa la sunay waxaan laisku hayaa ma la siraysan mise waa la jaari intaan baa la isku haya salaaddu hadday siriye tahayna waa la siraysan hadday jahriye tahayna waa lala jahri ayib maalig iyo kuufiyiin baa iyagu sidoodaba qaxoy qaban waa la siraysanaya waa la siraysanaya sawaabku laakin waxaa weeye madhab shaafici wa axmed wa isxaaq wa fuqahaai almuxadisiin hadday siriye tahay tusaru hadday tahay jahriyana yujharu biha xadaثnي xrmlة بن yaحyى تujibi أخbarana بن whb cabdالlah بن whb الmsri qala أخbarani yunis yعni بن يزيد الأyli عن بن شhاب الزهري qaal أخbarani بن المسyب المخزومi سعيid weeye hada وأbu سلم cبدالرحمن أن أbا هuريرaةa qaal samictu rasul sl ly slam ayaan maqlay isagoo le fadakara wuxuu sheegay weeye bimili xadiii maalikin xadiidkii maalig oo kale uu sheegay yuu u jeedaa marka wuxuu u jeedaa yunis ila maali ibnu shaabu ka soo warinayay yunisna ibnu shaabu ka warinaya walam yadkur ma sheegin maali cafwan walam yadkur ma sheegin yunis qawla bna shahaab muusan sheegin ahaa qaala bnu shahaabin kaana rasul la sl ly slam yaquulu aamiin intaa ma sheegin xadaثnي xrmlة بن yaحyى التujibi الmsri xadaثnي بن whb cabdالlah أخbarnي cm بن xاriث الmsri أna aba yunusa aba yunusa saliim cafwan sulaym بn jubayr الdawsi baa la yidhahdaa sulaym ibnu jubayr adawsi baa magaciisa la yidhahdaa xadao wuxuu u sheegay ardaygiisa camrni ah can abi hurata oga tabiyey ana rasul la sal ly slam qaala ida qaala axadukum fi الsalaa midkiin salaada gudaheeda hadduu ku yidhaahdo aamiin wlmalaaikau fi samaai aamiin malaaigta samada jirtaan idna ee aamiin tidhaahdo halkaa muhiim jiddan wey wadaadda waxay yidhahdeen malaaigta aamiin kuu dhihi waa kuwa garbaha kaa saaran ee wax qoree katabada ah ma ahe waa malaaigta xafadada ee sayaaxiinta fil ah abadan malaaigta cerka jirta wey ayib ayagu say u maqlahayn hawshaanada awood ba ilahay ku maqlaan ayib ida waa aamiin bay leeyihin wlmalaaikatu fisa malaaigta cirka jiraan ay aamiin dhahaan fawaafaqa ixdaahuma qole waxay leeyihin malaaig baa lasoo idlaaqay ama cir ha jireen ama dhul ha jireen samaa in la sheegana waa min baab waa waa atakhsiisu bibacdi afraad اlcaami bاdikri bidikri taana takhsiis ma keento warkaa war fiican wey saad malaaig o dhan ba u helo waxba inooga fakaninba oo fawaafaqay ixdaahuma midood ay ku beegantaa alra aamiinta kaleta kale ay isku dhacaan ufira lahu ma taqadama min danbihi ayb saa darteed waxaa la rabaa imaamka inaan aaminta lagala hormarin wala daaliin markuu yidhaahdo oo yidhahdo aada bilowda aan la bilowno ka daba qaadhihi mayno mida ah, waan isla helaynaa ayib waa isla qaadaynaa saasaa loo badan yahay mana waxay dhen maya waa markuu asagu la yimaadaan ka daba dhahayna oo waxay ka qaateen idaa ama alimaamu faaaminhu qolyaha odhanay marka waa in la isla qaado oo imaamka iyo mamuumiintu ay isku mar bilaabaan taa horay awilayaan idaa amana ficilka yl waa iraada waa min baabi ilaaq alficli wa iraadati alficli idaa araada ta'miina wey goormuu doonaya waa markuu faataxa dhammay wala daali nuunku maku gaadho maxaa ku xiga aamiin xilligaasaa loo jeeda niman waxay dhaheen mee daahirka ka bixina imaamka ha horeeyo innagu waa ka daba dhahayna aimo iyagu la daahi baa jiro baashiina garab marinay aimada hortooda ay hawsha la socdaan oo ay baasha aysan nagala hormarin xaggana aysan la daahin ayib ila muminiinta iyo caamadu badankood nuunka lasii gaadhayaba way ka daryaamin hayaan waa aragteen marka imaamka xaalada inuu la socdaa la rabaa oo baashi uu iswaafajiyo xadana cabdالlah بn mسلمة الqacnabi qala xadaثna mغيra بn cabdالرaحman alquraشhi can abi الzinaad cabdالlah بn zakwan soo ma ahay can alacraj cabdiرaحmaan cabdiraxmaan ibn hurmus can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal qala rasul la sal lay slam ida qaala axadukum aamiin midkiin hadduu aamiin yidhaahdo wاlmalaaئikaةu fi الsamaai aamiin malaa'igta cirka jirtana ay aamiin tidhaahdo fawaafaqad ixdaahuma midood ay ku beeganto alأkhraa ta kale gufira lahu ma taqadama min denbihi dembigiisa hore o dhan baa la dhaafaa kii dembiga hore iyo kii dambaba ilahay noo dhaafo isagaa awood leh laakiin asbaabta lagu helo dembi dhaafka ha lagu dadaalo xadana maxamed raafic الnaysaburi الqushayri qala xadana cabdالrazaq ibn hamaam الsancaani xadana macmar can hamaam ibn manabihin can abi hurayrata can nabi bimilihi duruqda xadiidku aad u urunaya ayb bimilihi marka wuxuu rabaa hamaan baa wuxuu mutaabacaynayaa acraj acraj buu mutaabacaynaya xadana qutaybة bnu saciidin qaal xadana yacquub yacni bn cabdiraxmaan buu u jeedaa alxuraqi can suhayb bn abi saalixin can abihi abi abu salix saman dakwan can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul lah sal l slam qaal idaa qaala alqaari'u ay alimaam wey qaari'u hadduu yidhaahdo hayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin uu yidhaahdo oo faqaala man khalfahu dadka ka dambayna ay yidhahdaan aamiin allahu naga aqbal allahuma stajib way aamiintu xataa qolyahan waa aragteen yuhuuddu iyo xataa nasaaradu way yidhahdaan aamiintu ayman bay ku leeyihiin ayman saas maga aamiintu ay ku ciyaaraan wey waa eray marka las ahlu kitaabka o dhan iyo wixii diin laba ay isla og yihiin ayib markay markuu boobkooda ducaynayo qayskood baadarigu kuwan daba taagan uu lugooyey ayman ayman aymiin bay leeyihiin ayib fawaafaqa ulhu qowla ahli الsamaa oo uu ku beegmo warkiisu warkii ahlu samaha qufira lahu ma taqadama min dambihi dembigiisa horo dhaloo dhafayaa oo sakaa'irta loo jeedo intaa caawa inoo jooga insha allahu tacala xoog roro baa